min wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu wacan alxakm bni xasnin radia allahu canhu qaal shahidna aljumcata maca anabiyi sala allahu alayh waalih wasalam faqaama mutawaki'an calaa casan aw qawsin rawaahu abu daawuuda waxaan ku dhex jirnay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala waxa uu yidhi xaafidku can ilxakm ibni xasmin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal inuu yidhi shahidna ljumcata jumcada ayaan xaadirnay maca nabiyi nabi maciisa sala allahu alayh ali wasalama faqaama nebigu waa istaagay mutawaki'an xaal uu yahay mid cuskanayo calaa casan calaa casan ul ow amase qawsin qaws hanso xaal ou cuskanayo ayaan arag ayuu istaagay nebigu isagoo cuskanayo rawaahu abu daawuud xadiidkan abu daawuud baa weriyey ibnu kaiir wuxuu yihi kitaabkiisa irshaad lfaqiiha xadiidkan wuxuu yihi rawaahu axmedu wa abu daawuuda axmed iyo abu daawuudna waa wariyey walaysa isnaaduhu bilqawiyi xadiidkan isnaadkiisa uu xoog badna weli walaakin ruwiya min gayri hada alwajhi laakiin wujuuh kale oo aan kan ahayn ayaa xadiidkan lagu wariyey wujuuhdaasuna saxiix ku yahay dabcan alimaamu nawowi kitaabkiisa khulaasada wuxuu yihi xadiidkan saxiixulbaab ayuu dhexgeliyey markaasuu weliba wuxuu yidhi markuu sheegay xadiidka rawaahu abu daawuuda wakayruhu biasaniida xasana abu daawuud iyo keyrkiisa aa weriyeen asaniid xasan ahayna ku weriyeen idan marka imaamu nawowi waa xasanina xadiidka ibnu kasiirna shawaahiddiisa ishaara sida raajixana marka xadiidkan xaafidkana talkhiiska wuxuu ku yidhi wa isnaaduhu xasanun xadiidkan isnaadkiisa xasan ibnu xajar talkhiis alxabiirka waa ku xasaniyey isnaadkiisa fiihi waxaa ku jira weriye shihaabu bnu khiraash waqad ikhtulifa fiihi walaktharu wattaquuhu shihaabu bnu khiraashaa ku jira waa laysku khilaafay laakiin culamada badankood waa siqeeyeen waxaana xadiidka saxiix yeela ibnu sakan iyo ibnu khuseyma ibnu sakan iyo ibnu khuseyma alxaafid ibnu sakan iyo alxaafid ibnu khuseyma ayaa xadiidka saxiix yeelan shaahid oo min xadiidi ilbaraa ibni caazibna waa leeyahay xadiidkan ayb oo abu daawuud oo weriyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam maalin ciid ah in marka eh, qaanso uu ku qudbiyo qaws korkiisa u <coughs> marka kan dambena ibnu sakan laftirkiisa waa saxiix yahay baabkana axaadiid kale ibnu cabaas iyo ibnu zubayr iyo ayaa ansaxay eh, eh, marka culamada in badanoo kamida ah marka ay soo saareen kutub ljzaa lagu soo saaray laakiin xadiidka haddii uu ansaxay maxaa laga qaadana waxaa laga qaadana khadiibka markau khudbeynayo inuu ul qaato ee usha uu marka cuskado khudbada marka asoo ul cuskan inuu akriyo taasaa laga qaadana xadiidka culamada marka in badanoo oo kamida ah xadiidkan waa ka qaateen sunanimada ushaas in la qaatana waa suneeyay alimaam ibnu lqayim zaadi lmacaadka wuxuu leeyahay nebigu wuxuu usha qaadan jiray mimbarka inta aan loo sameynin ka hor ayay ahayd laakiin markii mimbarka loo sameeyey kadib lagama haayo nebiga inuu ulqaatay qaatay zaadulmacaadka saas ayuu marka uu ku ishaaraa sheikh alalbanina waa taasoo ayuu u yeeshay laftarkiisa wuxuuna qiso xadiidkan uu ku yimid oona u deliishaday alxakam ibnu xasin uu yidhi nebigaan u nimid ayaanan la joognay waalxaalatu yowma idin duunin iyadoo xaaladda maalintaas ay liidato marka markii xaalada ay waa liid xaaladu marka ay liidatayna ada waa qabla itikhaadi lmimber waay ana mimberka markii la sameeyey kabacdi waa mar futuuxaadkii la galay baabkood marka taa iyada wuxuu leeyahay eh, laakiin mimbarka samayntiisa goormaa nebiga mimberka loo sameeyey laftirkeedana iskuma waafaqsan culamada qaarkood waxay leeyiin sanadka sagaalaada mimbarka la sameeyey qaar waxay leeyiin maya xadiisul ifki nebiga waaba ku qudbeeyey mimbarka mifkina waxay dhacday sanadkii afraadi meelaha marka waxaa laga qaadanayaa marka meeshaas in mimberkii laftirkiisii maadaama la isku hayo ma wuxuu ahaa eh, ma waqti horaa la sameeyey mase fatxu maka ma ka horreeyey mase waa ka dambeeyey mar haddii sidaas la leeyahay eh, saxaabigana xadiidka hadda oo markaa nebigoo saa yeelayaan arkay uu leeyahay waxaa weeyaan marka haddii ul eh, marka usha marka sunanimadeeda inay caam tahay ayaa ayaa ayaa ka muuqata jumcada marka saasoona ibn xajar meeshaan ugu usoo geliyey xadiidka culamada fuqahadana saas ayay geliyaan khudbada iyo aadaabteeda markay ka hadlaayaan imaamku inuu ul cuskado oo an yactamida calaa xasan ul inuu cuskado ibnulqayim laak waxuu leey dadka aaminsan ayagu usha waxaa laga wadaa macnaha usha loo qaadana waxay tahay diintu ul eh, yani in seef hadii eh, qaarkood waxay sunaynayaan seef in la qaato waxay leeyiin waxaa laga wadaa diintu seefay ka faafo taas waa qabaawo iyo jahlo diintu qanaacay ku faaftay dad ku qanacsan iyo wax yaroo diinkiis hor istaago seefaa loo qaato nacam seefta iyada diinta unbaa lagu xoojinaa ma ahane asalka qofka ma aha in laleeyahay haddaadan islaami waa lagu dilaa islaam ama waa lagu dilaa oo dadkiiba islaamnimadiiba lagu dirqinaa taa iyadu ma ahayn ayb marka xadiidkan taas unba meeshaan u keenay baabu salaati alkhawfi cabsidii salaadeediiba ubaabi salaat lkhawf cabsida salaadeeda xukunka kusoo aroor cadayntiisiiba ubaabiyey salaatu lkhawfka marka dhowr siyaabood baa loo tukadaa in cadowga uu qiblada kaa jiro iyo inuunan kaa jirin haddii cadowga qiblada uusan kaa jirin oo meel kale cadowga uu jiro koox ayaa imaamka uu tujinaa hal ragco kooxda kalena cadowgay jirtaa oo ay ufays ugu jirta ilaalina haddii marka qoladan hal ragco markay imaamka la tukato nafsadooday u goobsiisanayaan ragcada labaad masalan salaada aan salaad subax kasoo qaadno hal ragcay imaamka la tukanayaan qolada koowaad tan kale iyagaa iskood u dhamaystiranaya imaamkiina ragcadii labaadu baaqi ku ahaana qiyaamkeeda kuwaan markay ragcadeedii ay tukadaan u dhinayd waa baxayaan kuwa kale ayay soo bedelayaan kuwa kalea marka imaanaya imaamka gadaashiisa waa ku xiranayaan imaamkii oo ragcada labaad u taagay imaamkii marka ragcadiisa labaad qoladan ayuu tujinaya qoladan iyagu marka imaamku markuu atixiyaadsado hal ragca u dhiman markuu salaamo noqsado waa istaagayaan ragcadeedii dhamaystiraya sifooyin kala duduwana untanka agdhowna waa la sheegaa in imaamkii marka labadooduba ay isku mar la salaamo noqsanaayo inuu kuwan salaanta ku sugaayo fadhiga ku sugaayo inaba waxyaaba tiro badan ba la sheegaa laakiin uun qolada koowaadna hal ragc uu tujinay daa'ifada koowaad daa'ifada labaadna hal ragc uu tujinay mid kastaana ragcaday dhamaystiran oy keligeed la ogaana meesha waxaa yaala taas haddii marka cadowgu sidoo kale uunan jirin qiblada qiblada xaggeeda hadduu kaa jiro cadowgana in dadkoo dhan imaamkii iyo ma'muumiintii hal mar ay salaadooda xirtaan markii la ictidaalo oo samaca allahu liman xamida la yiraahdo saf inuu raaco imaamka uu la sujuudo safka kalena uu ilaaliyo cadowga uu ilaaliyo kuwaan marka imaamka iyo kuwaan markay sujuudda kasoo kacaan kuwaan sujuud markaas inay aadaan oo kuwaan marka sujuudda ay saa ku aadaan hadduu marka salaadii marka dadka waa isla socdaan imaamkii iyo waa laisla wada hal mar aa laisla salaamo nuqsano hal mar salaada waa laysla gelaa keliya waxaa lagu kala daahaa sujuudda bisaa lagu kala daahaa ila sujuudda qofka wax uma jeedo moogta haddii sujuuddi kulli ay wada sujuudaan waxaana la sunneeyaa hubkooda inay haystaan markaas oo ilaahay wuxuu yihi waquduu eh, xidrakum wa aslixatakum wd ladiina kafaruu low takfuluuna can aslixatikum amtacatikum fayamiluuna calaykum meylatan waaxida fuqahada qaaraa marka xili hubku hadduu dhiig iyo wax lamida uu leeyahay in layska dhigaa roon oo marka uu dhigo haddaysan daruura ku qasbayni laakiin taa iyada xaalad xaaladaas ugu jira qofku in maadaama dagaal iyo hub hubna dhiig uusan ka marnayn mar walba suusan hubkii waagaas ugu dagaalami jirin seefaha iyo waxyaabahaasoo kale dhiig kama marna marka haddii dhig la yiraha qasadkii jihaadka dhanaa la dhuwaayo oo meesha ku bax marka eh, haddii cadowga qiblada oo jirana waa sifo kaloo iyadana loo tukado waxa ay tahay in imaamkii qolo walbaaba iskeeda u tujiyo kuwaana laba u kala qaybinaa dadka kuwaana laba ragcoo tujinaa waa isla salaamo noqsanayaan kuwa kala imaanayo laba kaloo tujinayo imaamka labada horena faraday u tahay labada dambena sunna u tahay oo imaamkii marka laba salaaduu tukanaa dadkuna halay tukanaawaxaa kaloo iyadana sifo kale ah salaatu lkhawf oo dhanba in hal ragca laga dhigo oo imaamka qole ayuu la xiranaa hal ragca uu tujinaa kuwa kala imaanayan hal ragco eegan salaatu khawf oo dhan ba waaba hal ragcad nin wax dhamaystiraayana ma laha intaasoo qaar iyo qaabab ka duwan oo kale waa soo arooreen laakiin intaasa u usuul ah afartaas unbay ku ay soo laabaneen midda ugu horreysay ayaa dhowr sifo laga bixiyaa dhowr sifo ayaa midda ugu horreysa salaat lkhawf maxaa kale maxaa kale laga qaadana waxaa laga qaadanaa salaada jamaaca inay waajib tahay leanna haddaysan waajib ahayn nin kasta keligiis ha tukadaa la dhihi lahay markaas iyadoo dagaal lagu jiro cabsi lagu jiro nin walba waxaa la dhihi lahaa adig keligaa tuko adna markaas aad adna marka dambe aad marka cadowgiina waa isaga filan maadaama aan la yeelin ee salaadii laysla wada tukanayo waa min aqwa adilada adiladakan ugu xooga badan waa tusayso calaa wujuubi salaati aljamaaca an saalix marka waxaa kaloo idan culamadu ay ka hadlaan salaatulkhawfka qofka ma isagoo ma tukan karaa xadar oo gurigiisa joogo isagoo magaaladiisa joogo iyo ma tukan karaa mase waxaa qasaba inuu safar musaafir taas marka iyada safarku shardi ma inkastoo makhraj alhaalib uu kasoo baxay kharaja makhraj alhaalib sababta waxay tahay dagaal safar kama maran badan marka eh, laakiin hadday adig kugu qabsato magaaladii qofki salaadii marka qoofki xaaladda kale waxay tahay in cadowgii iyo muslimiinta isku dhex jiraan oo seefihii ay isku garaacayaan waa cinda alkhowfi shadiid cabsida daran markay jirto cabsida daran markay jirto si alla say kuu qabato ayuu qofku u tukanay waa takb adoo ordaayo adoo socdo adoo gaadiid saaran adoo taagan allahu akbar iyo ishaaro can saalix bni khawaatin waxaa laga wariyey canman sallaa maca rasuuli llahi ah can saalix bni khawaat waxaa laga wariyey canman oo ka warinaya isaga qolo sallaa la tukatay maca rasuuli rasuulillahi sal ly salam nabiga dadkii la tukaday yowma daati riqaac dagaalkii daati riqaac kabkabka maalinkeedi oo nebiga la tukaday sala allahu aleyh ali wasalam salaat alkhawfi salaat alkhawfi la tukaday canman sallaa maca rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalama yowma dati riqaaci salaata alkhawfi qolo marka maalintaas salaatlkhawf nabiga la tukatay daatu riqaac waxaa loogu bixiyey waxay tahay mar walba waxa ay sameynayeen cagahooday maryaha mara ku duubaayeen maradiia jeexjeexmaysay dhagxaanta iyo kulaylka daran dartiis markaasay haddana kakabaayeen maryihiiay haddana mar ka furaan marba ka ana daa'ifatan koox sallat way tukatay macahu nabiga maciisay la tukatay wa daa'ifatan kooxna wijaal caduwi cadowga hortiisa ayay ahaatay ayay ahaayeen fa sallaa nabiga waa tujiyey biladiina kuwii macahu isaga la jiray ragcatan buu tujiyey hal ragca uma markaa dabadeed habata nebigu waa sugnaaday qaa'iman xaal uu yahay mid taaga taagnaanshu ku sugnaaday uma markaa dabadeed sabata waa sugnaaday nebiga qaa'iman isagoo xaal uu yahay mid taagan wa atamuu way taam yeeleen lianfusihim kuwii hore waaya wa atamuu way dhammaystireen lianfusihim naftooday u dhammaystirteen halkii ragcay u dhimayd uma markaa dabadeed insarafuu way gadoomeen fasafuu way safteen wijaahal caduwi cadowga wejigiisay safteen wa jaa-at idaa'ifatu lukhraa kooxdii kalaa timid fa sallaa bihim rakcata ragcadii ayuu nebiga tujiyey allatii ragcadaas oo baqiyad hartay uma markaa dabadeed tamata waa sugnaaday nebiga jaalisan xaal u fadhigii buu ku sugnaaday wa atamuu kuwan dambe waa dhammaystirteen lianfusihim bay u dhammaystireen uma markaa dabadeed sallama bihim kuwan dambe uu la salaama naqsada mutafaqun calayhi wahada lafdu muslimin tan waa lafdiga muslim wawaqaca waxaa dhacday fi lmacrifati kitaabu lmacrifa libni manda ibnu manda uu leeyahay can saalix ibni khawaad can abiihi caman sallaadan ayuu marka caddaynay riwaayadan dambe ay caddaynay oo saalix ibnu khawaatiye u ka warina aabihiis oo ka warina aabihiis oo joogay dagaalkaas ka qayb galay ayb kitaabu lmacrifa marka macrifa waa waa saxaabada u ka qoray kitaabkan ibnu mandi ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaa haddii cadowgu qiblada xaggeeda uusan jirin nebiga saan inuu tukado laba uu u kala qeybiyey qolana ay hal ragco uu tujiyey kuwaa marka uu halka ragco tujiyey ee markuu nebigu isagu istaaga oo uga haray ayagii hal ragcay dhameeyeen halka ragco markay dhammaystirteen xadiidkan waxaa ku cad inay ragcadoodaas dhammaystirteen salaamo noqsadeen qoladii dambe ay timid hal ragco ay la tukatay nebiga ragcadii oo labaada u taagnaa markuu atxiyaadkiisa atxiyaadka u fariistayna ay istaageen ragcad ay la imaadeen kuwan dambe uu nebiga fadhiga ku sugay ee ou la salaamo noqsado taas sifo wa sifo kalena xadiidkan ibnu cumara sheegaya soo socda wacan ibni cumara qaala waa islaan noocan waa ogow islaan noocaana dhowr sifo ku yimid wacan ibni cumara qaala waxa uu yidhi rasultu maca nabiy nabiga la duulay maciisa sala allahu alayh ali wasalama qibala najdin najdi xaggeeda mid waxaa layidhaha meeshii koreyso oo dhulka kamid a ah. marka markau qofka xijaaz uu joogo xijaaz uu ku nool yahay makii madiina nejdi waxaa u ah marka wixii ciraaq xigo dhana nejdi dhulkan marka riyaad iyo bur qasiim iyo ciraaq iyo kuweyt iyo kulli nejdiay noqonayo ardu najdi ardu najdinay noqona marka nejdi macnahaasa ibnu xajar iyo culamada ay ku fasira leanna maxaa wixii ka koreeya xijaazna waxaa la yidhaha nejd wixii ka hooseeyna waxaa la yidhaha tihaama tihaama ilaa ardulyman laga soo jaa dhankaas iyo dhankaan ay ka wada jiraan wixii kor ka jira marka waxa weeyaan najdiga eh, marka dhulkan marka nebigu uu leeyahy allahuma baarik lanaa fii shaamina fii yamanina markuu leeyahay eh, marka la yidhi fii najdina nebiga uu ku celiyay intii hore markii dambena uu yidhi fa inuu yadlucu eh, qarnu shaydaan najdida uu sheegaa waa wixii dhinacaas jiro dhan wa ciraaq laftirkeedaa soo gelayna jidi nebiga oo ka hadlaya walidaalika in ciraaq lagu fasiraana marka ay u dhowdahay sababta waxay tahay maxaa yl nabigu ciraaq wuxuu yihi alaa ina alfitnata haa haahunaa inta ciraaq xaggeeda ishaaray fitnada xaggan waayo dhinacan naxwa almashriqi buu yii mashriq xaggeeda ayuu sheegay mar kale nebiga caleyhi salatu salaam wuxuu sheegay gobolkaas marka ciraaq fitan badan iyo waxyaaba badan inay ka dhacayo ciraaqda fitan badanna waaba ka dhacay cumaan meesha lagu soo duulay ciraaqay ahayd cali meesha lagu dilay ciraaqay ahayd xas xuseen meesha lagu dilay ciraaqay ahayd dhulku marka de dadku waxaa weyaan inay shuraacda eh, eh, hadalkooda inay akriyaan wa axaadiidka sharaxeed eh, matalan marka in qof walba waxu raba iska sheego nafdi xaggeedaan u duulnayr fawaazayna alcaduwa cadowgi ayaan qaabilnay fawaazaynaa waan qaabilna alcaduwa cadowgi baan qaabilnay fasaafafnaahum waan la safanay marka saf ayaan la galnay cadowgi faqaama rasuulullahi rasuulku waa istaagay sala allahu alayhi waalihi wasalama yusallii xaal uu tujinayo binaa naga uuna tujinayo faqaamat daa'ifatun koox way istaagtay macahu nabiga maciisa wa aqbalat daa'ifatun kooxina way qaabishay cala alcaduwi qaabishay wa rakaca nabiga waa rukuucay biman macahu biman macahu dadka la jiro isaga biman ayuu nabiga la rukuucay macahu maciisa ahaa wasajada sajdatayni laba sujuudooduna sujuuday uma markaa dabadeed insarafuu waa gadoomeen makaana daa'ifati bay aadeen kooxdii gooskeedii allatii kooxdaas oo lam tusalli aan tukanin fajaa-uu way yimaadeen kuwii dambe marka farakaca bihim rakcatan hal rakca ayuu nebiga la tukaday ou tujiyey iyaga wasajada sajdatayni laba sujuudoodna waa sujuuday uma sallama nebigu marka waa salaamo noqsaday faqaama waa istaagay kullu waaxidin koox kasto oo minhum dadka labadan kooxood kamida wuu istaagay rakaca linafsihi naftiisa u rukuucay rakcatan hal rakco wasajada sajdatayni laba sujuudoodna waa sujuuday mutafaqun caleyhi bukhaari muslim ayaa xadiidka weriyeen wahada lafdu lbukhaariyi lafdigaana kan bukhaari lafdigiisa riwaayadan iyo riwaayadii hore farqibaa udhexeeya riwaayadan hadda ibnu cumar waxay sheegaysaa nebigu inuu laba u qeybiyo kooxna cadowga uga soo tego hortiisa kooxda kalena ay la safo kooxdii marka hore kooxdan hore hal ragcay markuu halka ragco tujiyey ma aynan dhamaystiranin halkii ragco markay tukadeen waa baxeen cadowga hortiisa kooxdii kalaa timid ragcadii nebiga ragcadiisii labaad ayay la tukadeen koox kastaa marka meeqa ragcay tukatay nin kasta koox kastaa halay tukatay nebigu waa salaamo noqsaday markuu salaamo noqsaday koox walbaa hal ragcay la timid markuu nebigu salaamo noqsaday kabacdi kuwaana ragcaday la yimaadeen cadow warkiisa joogo kuwaan hadda markaan la waa tukanayno ragcayla marka tanaana u dhow usuusha salaada marka sababtoo ah usuusha ah, imaamada usuusheeda maxaa kamid a waxaa kamid a ma'muumku inuusan imaamkiisa ka hormarin ayaa kamid a imaamka imaamuumka inuusan ma'muumka hormarin waa inuu imaamka hormara soo maa haddii marka sifadan la qaato haddii sifadan la qaato waxaa ka dhalanayso kooxina inaysan imaamkeeda ka hormarin ka dhalanayso laakiin haddii xadiidkii hore daahirkiisa la qaato maxaa ka dhalanaya kooxdii koowaad imaamka hortiisay salaadii ka baxday ma la fahmi lama fahmi marka tana ibnu xajar iyo culamada qaarkood ay marka waxay yidhaahdeen annahaa awfaqu fi lusuul usuusha iyadaa waafaqid badan maxaa yl mamuumku salaadiisa ma dhamaystiranayo isoon imaamkiisii ka bixin salaada xadiidkan ibni cumarna koox walbaa nebigu in markuu salaada ka baxay kadib ayay koox walbaa ragcad la timid ragcad eh, u dhamayd ayay la timid marka eh, marka uu leeyahay marka eh, uma insarafuu makaana daa'ifati alatii lam tusalli fa jaa-uu farakaca wasajada sajdatayni uma salama faqaama kulu waaxidin minhum farakaca linafsihi rakcata wasajadu sajdatayni waa la sujuuday marka riwaayadan iyaduna waa sifo kale laga bixin karo qaybtii hore noocii hore meeshaan marka taa waxaa ku jira iya midaasaa ku jirta oo in kooxda koowaad nebigu laba u kala qeybiye kooxda koowaad oo tujiyey hal ragco ragcadaa markuu kasoo istaagay nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyaga waa baxeen cadowgii tega kooxdii cadowga hor joogtaa timid hal ragcay nebiga iyadana la tukatay qolo kastaa marka hal ragcay qabtaa ay hal ragco oo ay imaamka la tukatay qabtaa maxaana u dhiman hal ragca u dhiman markuu salaamo noqsaday marka nebiga ragcaadkaala dhamaystay kuwaana dhamaystirtay kuwa kalay soo bedeleen waa dhamaystirtay koox kastaa marka halkeeda radco oo imaamka ka qaadatay iyo hal aniskeed ula sii cadaaladna waa mid imaamka la salaamo noqsatay kuma jirto tanaa marka aada xoogaa loosoo dhaweeya wacan jaabirin qaal jaabir bin cabdillahi waxaa laga wariyey qaala waxau yihi shahidtu maca rasuuli illahi sal l salam nebiga maciitaan xaadiray salaat alkhawfi cabsida salaadeeda fasafanaa nebiga waana safay safayni laba safo in safay safhow saf khalfa rasuulillaahi sala allahu aleyh waali wasalam ayuu ahaaday nebiga gadaashiisu ahaaday uu saftay walcaduwu cadowguna fasafanaa nebiga waana safay safayni laba safooda safay safun khalfa rasuulilahi sal l slam saf saf nebigo ka gadaalayo toosba uu ku xigay nebigu marka hore jiray safaa ku xigay kan kalena waa kasii dambeeyey walcaduwu walxaal alcaduwu cadowguna baynanaa uu yahay annaga iyo bayna alqiblati qiblada dhexdeeda cadowguna annaga iyo qibladow noo dhexeeyey oo dhinaca qibladow naga jiray way cadow fakabara nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waa kibaartay allahu akbar buu yidhi wakabarnaa jamiican anagoo dhan allahu akbaraan dhahnay uma rakaca waa rukuucay warakacnaa jamiican dhammaanteen waa wada rukuucay uma rafaca ra-sahu madaxiisao kor yeelay min arukuuci buu kasoo kor yeelay warafacnaa jamiican dhammaanteen waa soo kor yeelnay anagana madaxeedana uma markaa dabadeed in xadara nabiga waa hoobtay bisujuudi sujuudba ayuu uhoortay wasafu isaga iyo wasafu safkii alladii yeliihi ku xigay safki isaga ka dambeeyey ee ku xigay iyo isagaba sujuuda isula hoortay maxaa ka qaadanaya marka wasafu aladii yeliihi marka leeya kii kasii dambeeyey ma uunan hooranin sujuudda uma hooranin sababta maxay waxau ilaalinaa cadowgii ayuu ilaalo ka haya wa safu lmuaharu wa qaama waa istaagay asafu lmuaharu safkii dambe oona dib dhigay waa istaagay fii naxri lcaduwi cadowga hortiisa istaagay cadowga dhuuntiisa yani cadowga kasoo horjeedkiisa ayuu istaagay falamaa qada sujuuda sujuudii markuu nabigu dhameeyey ou guto sujuudiisii qaama waa istaagay asafu ladii yeliihi isaga iyo safkii ku xigay fadakara xadiida xadiidka fii riwaayatin riwaayo kale waxay ahayd uma sajada waa sujuuday wasajada macahu isaga maciisa waxaa sujuuday asafu lwalu safka koowaad falamaa qaamuu markay istaageen sajada asafu thaani sajada waxaa sujuuday asafu thaani safka labaad ayaa sujuuday uma markaa dabadeed taahara nebigu waa soo dib maray ah, uma taahara waxaa soo dib maray asafu lwalu safka hore ayaa gadaal soo maray wataqadama safu thaani safka labaadna wou soo hormaray xadiidkii hore wa fii aakhirihi aakhirkiisana waxaa ku jirta uma sallama nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waa salaamo noqsanay wasallamnaa inaguna waa salaamo noqsanay jamiican dhammaanteen rawaahu muslimun muslim baa xadiidka weriyey waliabi daawuuda abu daawuud waxaa usugnaatay can abi cayaashin azuraqiy babiicayaasha zurafi milahu milhu kanoo kala usugnaa wazaada wuxuuna ku ziyaadiyey anahaa iyadu kaanat waxay ahayd bicusfaana cusfaan waaqicadan cusfaan ay ka dhacday cusfaan meesha layaha walinasaa-iyi waxaa usugnaaday min wejhin aakhara wej kale can jaabirin jaabir xaggiisa ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga sallaa waa tujiye bidaaifatin koox oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah ragcatayni laba ragco uma sallama wasalaama nafsahu uma sallaa biaakhariina kuwo kale ayuu tujiye aydan noqoday ragcatayna laba ragcoo tujiye uma sallama wasalaama nafsahu wa mithluhu isaga oo kalena liabi daawuudaba usugnaaday can abi bakrata isagoo ka wariyay jaabir xadiidkiisa marka waxaa isaga laga qaatay cadowga hadduu qiblada jiro oo uu adiga u dhexeeyo muslimiinta iyo qiblada uu udhexeeyo cadowga laba safaa dadkii loo kala goynaa safna imaamkuu ka dambeeyaa safna waa kasii dambeynaa imaamku safka horow kulligood marka waa isla xiranayaan salaada waa isla qiraada isla akrinayaan rukuucda ictidaalka sujuudda marka la gaaro waa kala xaraya safka koowaad waa la sujuuda safka dambena ilaalow haaya markii sujuuddaas laga soo istaago laga soo kor noqdo safkii labaad ee aan sujuudin sujuuddiisiiba isagu la imaana markuu sujuuddiisii sameeyana wuxuu lasoo qabsanaa marka nebigii safkii kale oo taagan ayuu taagnida kusoo gaaraya riwaayada jaabir ee hore saasay tilmaameysa riwaayada dambe wa fii riwaayatinta dambena iyadu tafsiil dheeraada ah jira oo hal ragco markii sidaas loo tukado ragcadii labaad waa laisbedelaa safkii awal nebiga ku xigay ee gadaashiisa joogay dhammaantood waxay imaanayaan gadaal safkii labaad safkii awel ragcadii koowaad laba ahaa safka labaad ahayd ayaa hore soo maraya oo nebiga xigsanaya xaggiisa si ragcada labaad si ragcada labaad ay iyaga nebiga ula sujuudaan kuwa gadaalana oo hadaayo safka hore ahayna ay ilaalo u qabtaan hadhowna ceedna la isku soo gaaro cadaalada marka ku jirta sababta waxay tahay qoladaa nebigay la sujuuday safka hore ku jirta adaay ragcadii koowaad ragcada labaadna haddii la yidhaha qolada labaad idinka harahatana sida tii hore aad u harteen cadaalada xoogaa waxaa uga raran sida kale marka qolana imaamka waa israacsanaya wuxooda ragcada koowaad qolada ragcada labaad ee waxay israacsanaya ma fahamteen marka intaas wax marka uu sheegay isbedela rakcada labaadaas sufufka la kala bedela safkii dambana horaw soo mara kii horena gadaal u maraa sababta loo yeelahayna wax kale maahane ragcadan labaad sujuuddeeda marka la gaaro kuwii awal ilaalada haayay ragcada koowaad si ay iyagu u noqdaan kuwa hormaraya si ay iyagu u hormaraan xadiidka aakhirkiisana waxaa ku jirtay uma sallama annabiyu sala allahu calayh ali wasalam wasallamnaa jamiican nabigu waa salaamo noqsaday hal maran isla wada salaamo noqsaday riwaayada kale abu daawuud a werinaa min xadiidi abi cayaash azuraqi nacam wuxuu ku daray asaga anahaa kaanat cusfaan waaqicadan hadda aan ka sheekeynayn dhacdadan waxay dhacday cusfaan marka nabiga sal alla ly salam qof wuxuu ku tukaday cusfaan w oo ku tukaday wuxuu ku tukaday dagaalkaas daat riqaac oo ku tukaday khandaq laakiin ma tukanin azwat lkhandaq laakiin salaadaba ay xusuusteen iyadoo wakti dambe qoraacda sii dhacdayba akay xusuusteen haddii marka qowlku markaas uu mashruuc ahay waad iska tuka lahayn qowlkii sameyn salaada dib uma aynan dhigeen salaada dib umama aysan dhigin nasaa-i riwaayadiisa waa sifo kale oo gaar ah oo salaatulqowmka loo tukado sifadaasu marka waa sidee qolab kasta inuu laba ragca tujiyo kuwaana labo kuwaana labo hadday salaada laba ragcata haddayna laba ragca ahayn salaada laakiin maqrib oo kale salaada tukana ama waa cisho see la yeelayo qolo kastaa saddex ra maqribka waa saddex ragca sooma qolana saddex ragcoo maqrib oo tujina qolana saddex ragcoo maqrib oo tujina midan sifada nasaa-i umurida kuwii hore markaan ka hadlaynana see la kii ugu horreysay markaan ka hadlayno maa laba ragcan usaami saddex ragcana waa un lamid qolaa laba ragco qaadanayso qolada kalena hal ragcay qaadan ila saddex hadda lama kala bari kara labada ragcoo hore waxaa qaadanayso qolada nebiga marka hore la sakanayso qolada marka eh, hal ragcay qaadanayso hadday cisho tahay salaada matalan laba iyo laba u kala qaadan hadii safar ou jirana de awalka salaad la gaabinaya laba ragca la tuka jiro haddii hal ragcan la tukadaana waa imaan doontaa iyadana dhibaataan wacan xudayfata ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam xudayfa waxaa laga wariyey nabiga sallaa waa tukada nabiga fi lqawfi cabsida dhexdeeda bihaaulaai waa tujiyey bihaaulaai kuwaan ragcatan buu tujiyey wahaaulaai kuwaana ragcatan buu tujiyey walam yaqduu mana aynan dhamaystiran walam yaqduu mana aysan soo qallayninoo ragcad ay gadaal ka keeneenna ma jirin wey idan salaatul khawfka marka qolo walba maxay tukatay hal ragca bisaaba la tukaday wax salaad eh, ragcad loo istaagaayo dhiman iyo maba jirin saanna waa loo tukadaa khawf rawaahu axmedu baa weriye abu daawuuda wanasaa-iyi wasaxaxahu ibnu xibbaan ayaa saxeexeeda wamithluhu kan oo kalena cinda bni khuseyma agtiisa u ahaay can ibni cabaasin ibni cabaas iyadoo laga werinaayo sanadkiisuna marka waa saxiix wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal ibni cumar waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi salaatu lkhawfi cabsida salaadeeda rakcatun waayo waa hal ragco calaa ayi wajhin wej kasta oo kaana u ahaay salaatu lkhawfi cabsida salaadeeda rakcatun waayo calaa ayi wajhin wej kasta oo kaana u ahaado hw wej kasta oo ahaadaba hal ragcdood rawahu bazaar bazaara wariyey biisnaadin daciifin buu ku weriyey isnaad daciifa ayuu ku weriyey maxaa yeele waxaa ku jira cabdiraman cabdiraman cabdiraxmaan bnu lbaylamani cabdiraxmaan bnu lbaylamani ayaa ku jir waana daciif wa canhu isla ibni cumar waxaa laga wariyey marfuucan nabiga iyadoo loo kor yeelayo laysa fii salaati alkhawfi sahwun laysa ma ahanin fii salaati alkhawfi cabsida salaadeeda dhexdeeda sahwun wax sahwiya ma ahanin salaatlkhawf sahwi male akhrajahu daara qutniyu ayaa soo saaray biisnaadin daciifin buu kusoo saaray oo daara qutni baaba daciif yeelay daara qutni ayaa daciif yeelay xadiidkan marka isaga salaatulkhawf sahwi ma la dhahayo waa daciif sida daara qudni iyo ufaada in badan qaarkood ay sheegayaan haddii marka daciif uu xadiidku noqday xukunkiisa marka ka warna salaatulkhawfka sahwi waa yeelo karta waa yeelo kartaa sahwi maala salaad kastaa sahwi waa geli karaa sahwiga galaa marka see la yeelaya qaybtii sifadii koowaad markaan soo qaaday sifadii koowaad ee qolo walba imaamka uu hal ragco tujinayo sifadii koowaad ee qowfka loo tukanayo qolo kastaa ragcow nabiga tujiye soo maahay marka qolada uu ragcada koowaad imaamka uu tujiyey wixii ragcada koowaad sahwi ku dhaco oo ayaga ku dhaco imaamkaa ka xambaaraya hadduunan isagu sahwi samaynin sahwi uunan la imaanin la imaan maayo hadduu imaamku saawiyana sahwiga waa ku laazimaa qolada oo ragcada koowaad sahwiga ku dhaco ragcadooda labaad oo ay keligood dhamaystiraayaan sahwiga ku imaadana shuqul imaamka kumala ayaga unbaa laga rabaa ayagoo laasima intaa ma fahamtee qolada labaad ayagu marka qolada daaifada labaad ama firqada labaad ragcadooda koowaad waa midda imaam waa midda imaamka ee labaad waa ma soma ragcada koowaad oo ayagu ay tukanayaan imaamku maxay u tahay labay u tahay sahwigii imaamka oo hore usoo sameeyey ayaguna intaysan la tukanin ka hor ou soo sameeyey waxay u laabaneen masbuuqa sahwigu ma saameyna su saameyna qur-aanna uga soo hadan hadaa xusuusta ragcadoodan laakiin imaamka ay la qabsadeen sahwiga ku yimaado imaamkaa ka xambaara ee ragcadooda ay imaamka la tukadeen wixii sahwiyo ka imaado imaamka shuqulku midda ay istaagayaan allahu akbarta gadaal ay ka dhaha ragcada ay keligood dhamaystiranayaan iskooda ay sahwi u saameeyan idinka idin taallaa marka kaa usoo muraajacayn lahaydeen masbuuqa sahwigisa u saameeyaa ma saameyna masma saameynayo horaan uga soo hadla aniga hawl idinka idin taallaa marka nin kastaa soo muraajicey usbuuca kalaakeen su-aalaha marka lagu weydiiyo adoo waxaad kasoo qaadaa masaajidiimid laba ragca ay ku dhaaftay hore labadii dambe aad la soo qabsato salaad cishana ay tahay salaad adiga labadii aad imaamka la tukatay wax sahwiya ma dhicin markaasuu imaamka sujuudu sahwi sameeyey waxaad dhici karta marka in adi intaadan imaanin ka hor la sahwiye sooma say ku sameynayso markaad salaada dhamayso ma la imaanay sahwigii sujuudu sahwigii ma la imaanaysa sadeed marka masaladaas kasoo shaqeey baabu salaati alciideyni ciideynkii salaadeedii xukunka kusoo aroora cadeyntiisii ubaab axkaamu salaati alciideyn ayaa halkaan u marka baab uga de labada ciidood uu sheega waa ciid alfitri iyo ciid aladxaa uu sheega salaadaana la tukadaa labadooda salaadahaas marka axkaamta ku tacalluqdo iyo wixii ciidda yoomkaas ama maalintaas axkaamta ku tacalluqda ay uga hadlaan ciidu marka can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi alfitru fitrigu yowma yuftiru nnaasu waa maalinta ay dadka afurayaan waaladxaa ciiduladxaadana udxiyaduna yowma yudaxi nnaas waa maalinta ay dadka udxiyeysanayaan rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa weriyey xadiidkan tirmidi baa weriyey min xadiidi maxamed ibn lmunkadir can caaisha xadiidka marka eh, ibnu xajar xugun ma uunan saarin wejkan laakiin oo hadda tirmidi uu ku wariyey xadiidka wejkan tirmidi uu ku wariyey dacfiyaa ku sugan laakiin wujuuh kale ee uu xadiidka ku yimid ayuu wuxuu ku noqonaa saxiix ku noqonaa wujuuh kale ee uu xadiidka ku yimid ayuu saxiix ku noqonaa marka maxaa fiqiga laga qaadanaya ama diraayada xadiidka ku jirtaana waa waxaa laga qaadanaya xadiidka ciidulfiqrigu waa maalinta muslimiintu ay afurayaan udxiyaduna ciidul adxaana waa maalinta ay muslimiintu isgowracayaan oo maalinta koowaad ay udxiyeysanayaan ila udxiyadu ilaa saddex beri waa soconaysaa labadan marka xugun waxaa laga qaadanaa in ictibaarka ay leeyihiin jumhuuru lmuslimiin meesha adu aad ku nooshahay muslimiinta joogto sida ay u badan yihiin ayaad raacaysaa fitriga ciidulfitriga iyo ciidul adxaada labadaba maxaa yeele sababta waa maay ciiddu waa shicaar waay kaligaa adi ma muuji kartid ciid ciid shicaarkeed kaligaa ma muuji kartid ummadda dhan ah isla muuji karta saa darteed sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay ciidda marka jumhuuru naas ay ciidayaan ayaa dadka ay ciidaan oo haddaysan ka fogeyn yani taxta alimkaan inay ahaataa qasaba dabcan ila muslim isku raaci maa waxaan suurtagal ahayn ramadaan oo labaatan maraayo berri waa ciid laysku macquul maa in laysku raaco laakiin maalinta e, ramadaan maanta hadduu sagaal iyo labaatan yahay berri waa suurtagal inay ciid noqoto berri dambana inay noqoto waa iska dhacdaa hadday muslimiintu berri ciidaan marka magaaladan joogto sida ay u badan yihiin masaajidii badankood hadday ciidayaan maalintaasaaba ciid ay tahay marka alfitru yawma yuftiru nnaas dadku maalintai ay furayaan jumhuur eh, muslimiin maalintai ay furaya haddaa marka adu tiraan adoo afar xaba ah ma ciidaayo maalintaas de ciid gooniyaad wadataa shicaarna ma muuji karti waa aragtay nimankaan masaajidda ka qaylinayo maalin kadib muslimiinta markay ciidaan maalin bacdi nimankaan ka qaylinayo wax shicaara oo ka muuqda male maalintaas ummadii wax ciid u arkaayo iyo wax male ayagun baa iska qaylina waxaan quusanin kaanu ku dhacda ana muslimiinta intaas ag nima khilaafayo waana ka dareen haddana waaba kasii dareen waxay yidhaahdeen ciiddii tii kaloo udxiyada ee ciidul adxaadi oo yawm carafa muslimiintu ay taagan yihiin waxay leeyihin yaan la ciidin berri oo saddex milyan oo muslimiina xajkooda baatil afar masaajidoo magaaladan ku taallaa sax ku taagan marka waxaas marka waa shibhi takfiir ah mabda shibhi takfiir ah. awel waxay joogi jirtay khilaaf khilaaf maqaalic aan inaga aaminsanahay joogi khilaaf maqaalic laftirkiisa ilaa afar wej madabka uu isugu qaybsan yahay tee masaafo in intee lagaa la ictibaarina qaar waxay leeyihin wixii masaafat ah, waa isku intii masaafat lqasri ah waa isku aragtay halkaan ilaa joohar ilaa marko waxaa isku aragtay isku dhaafeed isku waxay noqonayaan aragtay qaar waxay leeyihiin maya qudrigaas waxaa la xisaabaa maalan intii isku madlaca intii salaadada qoraxda isku mar usoo baxda isku mar u dhacdo waa hal madlac ayaa loo xisaabaya qaar kale waxay leeyihiin eh, eh, si kale u xisaabaya calaa kulli xaal markaan soonka gaarna arki doonaa taase tii laftirkeediyay diidan yihiin bishii baa magaaladan laga dhex arkaa laleeyahy masaafatulqasri mid joogto ogow magaaladana shan nin bishii ka aragtay maya beri ciidla haddii wuxuu diinka in xisbi axzaab laga dhigto oo siyaaso laga dhiga diinkii yani diinku siyaaso sharci ayuu ku dhisan yahe in laga dhigta laakiin ahwaa kooxdaasna maaliliblaayo ciida kooxdaana maaliliblaayo lama haro waa in dadka muslimiinta meesha ay u badan yihin la raaco sababtoo shicaar waa waxaa loo hadday dadkii muslimiinta wada ciidayan adu maaha inaad tiraa laftirkeeda sacuudiga lagama ciidiyo waa laftirkeeda khalad maa haddii bishii magaaladan laga arkay sacuudigan aan laga arkin maaha inaa sacuudiga raacay haddii mar dad cuduulo wixii ay shuruudi ay dhamaystiranto islaamkaas ku wada mid waxaa lagaa rabaa marka inaad haddaad tiraa ina sacuudigan suga xisbinimadaa dhinac ku geli adiga dadka laba dhinac wax looga sheega diinku wuxuu ku fiican yahay hawaada laga tawafuroy marka calaa kulli xaal maalinta ay muslimiintu sida ay uba haddaad dawlad muslima ku hoos nooshahayna de waxaa weyaan ma dawladdaas maalinta ay iclaamiso ciidda ay iclaamiso la ciid culamada marka waxay ka hadla hadaad u aragta bisha dawladdiina aynan iclaaminin adag kaligaa aragtay seed yeela haddaad doonta adig kaligaa iska soo adigoo kugu laasima laakiin inaad dadkii khalqan hadhow ku geliso laga fiican fidriga marka waxaa la yihi waa maalinta ay muslimiinta afurayaan waladxaana yawma yudaxi naas ciidul-adxana waa maalinta ay muslimiintu gowracayaan oo udxiyadu ay sameynayaan marka idan ciiddu maxay ku sugnaataa xadiidkan taas taasuu tilmaamay ciidda waxay ku sugnaanaysaa bisha ramadaan matala ciidulfitriga waxay ku sugnaataa ramadaan inuu soddon gaaro la dhamaystiro ama in hilaal la arko ah. sagaal labaatan markay tahay habeenka soddonaad in bisha la arko ama inaan la arkinoo tiradii inta la dhamaystiro soddon maalmood la soomo maalinta ku xigta waa ciid labadaasay ku sugnaataa ciidii iyo markhaatiyaal marka in loo helo dabcan haddii ay tahay arkid hadday tahay ru'yo hadday tahay oo inay marka dadka bisha arkaayo aysan ahayn dad fasaqa ah waa inay tahay <clears throat> dadka markhaatidooda la aqbaloo kale ayaa ayaa laga aqbalo laga yeeli ciidulfadriga weliba marka laba markhaatiya la <clears throat> aathaarta sida ay tilmaamaysa cid eh, soonku wuxuu kusoo galaa hal nin hal arag hal nin inuu markhaati ka noqo laakiin soonka waxaa lagu furaa laba markhaati maxaayeelay furiddu lamid ma aha eh, ala soonka ixtiyaad a laga rabaa ixtiyaad ayaa ku jira tan kalena de bishu in marka aragtideeda inta la arkay maalinta ay muslimiintu beriyo kale carafo taagan yihiin maalinta ku xigta wacan abi cumayr bni anasin can cumuumatin isagoo ka werinayo adeero lahu isaga usugnaadeen oo min asxaabati kamida adeeradiis isagoo ka werinayo asxaabta kamida ana rakban ana rakban safar yaa jaa-uu yimid jaa-uu way yimaadeen fashahiduu waxay ka marqaati kaceen anahum iyagu ra-aw lhilaala bish ra-aw inay arkeen alhilaala bish inay arkeen bilamsi shalay inay bishi arkeen shalay inay bishii sawfur ama bishii shawaal inay arkeen ay ka markhaati tahay fa amarahum nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigu wuxuu amray dadkii an yufdiruu maalinkoodaas horta inay afuraan waidaa asbaxuu hadday berito soo waa beriistaan an yaqduu inay soo kallahaan ilaa musalaahum musalahooda inay usoo meesha musalaa lagu tukay rawaahu axmedu baa wariyey abu daawuud wahada kana lafduhu lafdigiisa weya waisnaaduhu saxiixun xadiidka isnaadkiisuna saxiix waa sida xaafidka uu sheego isnaadka xadiidku waa saxaax waxaa laga qaadanaa marka xadiidkan dhowr masalo masalo waxay tahay haddii ay noqoto magaaladan bishii waa la raadiyey waa la waayey lama arag maanta bishii ramadaan waa sagaal iyo labaatan bishiiga caawa la raadiyey waa la waayey berri waxaa lagu soo kacay soon dad waxaa yimid safarey oo magaalo kale kasoo galay magaalooyinka ka yimid markaasay waxay dhaheen bisha naga aragnay shalay ama qofaa uu yidhi laba qofaa waxay markhaati kaceen bisha ayagu arkeen xalay oo maanta yani waa ciiday noqonaysa ma xalay haddii bisha la arkay maanta in la soomo marka ma see layela marka labaa loo kala qaado qabla zawaal haddii warkaas la maqlo ay soo sheegaan intaan zawaalkii la gaarin duur intaan la gaarin koor barqadii hadday soo sheegaan waana la afuraa ciidan waa la tukan haddii bacda zawaal ay soo sheegaan oo khabarkan bacda zawaal la maqlana waqtigii salaada ciidda ila waa tagtay beri ayaa marka salaada ciidda la tukada waana la afuraa awod dadku maaha inay soo naadaan iyadoo ay ciidta inay soo naadaan lama rabo waa la afuraa maalintaas mar haddii salaadii waktigeeda maadaama uu tegay maalinta ku xigto ayaa musallaha loo soo dhalina markaas salaadii la tukada intaas marka waa waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka waidaa asbaxuu an yaqduu ilaa musallaahum inay usoo kallahaan musallahooda waxaa laga qaadanaya salaada ciidda inaan masaajidda lagu tukanaynin musallaha in lagu tukado ina sunada ay tahay waa banaanta in masaajidda lagu tukado laakiin haddaynan daruuro keenin waxaa sunnadu ay tahay in musallaha lagu tukado meesha banaan musallaha marka waa meesha barxadda oo magaalada isugu timaado in markaa lagu tukado marka masaladan qowlka oo shaaficiyada ay rajaxayaan minhaajkana uu ku rajaxayo ee uu leeyahay waxaa afdal ahoo fiican in lagu tukado masaajid salaada ciidda waqiilana oo ka cabirayo musalla in lagu tukadana waa la yiri uu leeyahay qiilkaasaa xoog badan saa maxaa adilada haysa maada istilaaxa shaaficiyada kama hadlayn istilaaxa shaaficiyada qiil inuusa xoog badnayn waa ogni waxaan ka hadlayna waxay tahay min xaysu daliil reelkaa hadda xoog badan min xaysu daliil marka in musallaa lagu tukana waxay leeyihin iyagu marka masjidulxaraamka oo kale waa laga reebaa imaamu shaafici wuxuu yii anu reer maka waxaan arkay ayagoo masjidka tukanay sababtoo ah masjidulxaraamka salaadiisa boqol kuwa barxad weyne dadka qaadana waayahay laakiin taa jawaabta laga siiye waxay tahay masaajidka nebigada fadliga waa leeyahay isagoo kun salaadood u dhigmo ayuu nebigu ka baxay musallana ou aaday marka waa laga baxa masjid xaraamka masjid iyo masjid almasjid eh, eh, nabowi labadaba waa laga baxa sababta waa maxay nebiga asagoo kiisi inuu fadli badan yahay inuu banaanka geeyey oo sunada nebiga la raacaa sala allahu alayh ali wasalam ra iyo marka inuu imaadana maba ahaa wacan anasin radia allahu canhu waxaa laga weriyey qaala waxau yihi kaana rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa laa yaqduu mid aan jermaadin yowma alfidri ciid maalinta fidriga oo ciidulfidriga xataa intii yaakula uu ka cuno tamaraatin timiro timir ayuu cuni jiray ma uunan jermaadi jirin mana kalihi jirin xataa yakula ilaa u ka cuno tamaraatin timir timiryaal ilaa u ka cuno akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiidka soo saaray wa fii riwaayatin riwaaye mucallaqatin oo mucallaqaho bukhaari uu tacliiq ahaan u weriyo wa wasalaha axmedu imaam axmedna uu xiriiriyey oo mawsuul uu ka dhigay waxay ahayd waya'kuluhunna waa cunaaya nebiga afraadan xaal ay yihiin timirahaas iyagoo keli keli ah yani iyagoo tiro isdheer ah saddex hal saddex shan ayuu ka dhigi jira laakiin midda imaamu lbukhaari mucallaqada oo mucallaq ahaan tacliiq ahaan oo usoo saaray afraadan ma ahane waxay tahay waya'kuluhunna witran waya'kuluhunna witran waa midda bukhaari ee mucallaqada ah amaa riwaayada axmed waa midda wawasalaha axmedu midda axmeda xiriiriye ou leeyahay wayakuluhuna afraadan midaasa dhehayso marka ereygan afraadan bukhaari tacliiq ahaan kuma lehe axmed lafdigiisa riwaayada laakiin bukhaari oo mucalaqada bukhaari waa witran ay isku soo koob maa waxaa sunnaha marka aada salaada ciidda ciidulfidriga aada soo aadaysid inta aadan soo kalahin inaad wax soo cunsid timir inaad cunto marka taa maxaa ah, xikmadu maxay tahay in la dareensiiyo cibaadadii bishii ramadaan inay dhammaatay maxaa yeele soddon maalmood ama sagaal iyo labaatan maalmood ad soo kacaysa adoo waxba cunin marka maalintan inay maalmihii hore ka duwanta labadii waxaa la kala soocaa cibaadaad ila haddaad soo waaberisato adoo baahan weli inaad soomantaa lagu malay cibaada cibaadaka waxaad kusii xiraysaa shay kale oo u ekaanaya inaad cibaadadii hore ku ekaysa cibaadaadkana waa la kala soocaa dabcan markaan salaada hadda kusoo marayna marka ad jumcada tukato mid kale ha ku xiriirin ilaa aad ka hadasho ama aad booskaaga ka dhaqaco tanna sidii oo kale waa culamada ay leeyihin baynamaa ciidul adxaadana muxuu samayn jiray wuxuu soo waaberiisan jiray oo salaada uu tuka jira isagoo waxba cunay ila taas iyada awala wax lasoo cuni jiray marka markuu tukada kadib ayaa udxiyadiisa u gowrici jiray iyagoo wax ka cuni jiray waxaa kaloo xadiidka laga qaatay timirahaas la cunaa inay witri noqdaan tiro isdheer oo saddex hal saddex shan laga dhig an ibni bura can ibni buraydata can abiihi qaala waxa uu yihi kaana nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa laa yakruju mid aan bixin yowma alfidri maalinta fidriga ciidulfidriga xataa yacama ilaa ilaahu wax ka cuno wax ka quuto walaa yacamu ma quuda jirin oo wax ma cuni jirin yowma nadxa udxiyada maalinteeda xataa yusalliya ilaa uu ka tukado ilaa kaana saasuu yeeli jiray axmed baa wariyey watirmidiyu iyo tirmidida saxa ibn xibbaan ibn xibbaanna waa saxiix yeela marka xadiidkan isaga marka waa xadii tirmidi markuu weriye xadiidun gariibun buu yii gadaal saasuu ku yiri laakiin marka xadiidka xaakimna waa soo saaray mustadrig uu ku wariyey waxa uuna yidhi markuu wariyey kadib haadihi sunnatun casiizatun min dariiqi riwaayati mustafiidatun fii bilaadi lmuslimiina xagga marka riwaayo ahaan xagga riwaayo ahaan waxa uu yidhi tani waxa weeyaan sunno casiizo ah oo laba dariiqay ku timi xagga riwaayada waa casiiz waay casiiz maxaa la dhihi jira musalaxulxadiid waa wixii laba xadiidka laba dariiq keliya ku yiri dabaqada ugu yar min xayu riwaaya laakin min xayu lcamal muslimiinta camalkooda saas ku bira saas waxaa laga qaadana marka in fitriga iyo ciid ladxa ay kala duwan yihin ciid lfitri iyo wax lasoo cunayo ciid ladxana aan lasoo cunin rawahu axmed watirmidiy wasaxaxa bn xibaan wacan umi cadiyata radia allahu canha qaalat waxa ay tiri umirnaa waxaana nala faray an nukrija inaan bixino alcawaatiqa inaan bixino iyo wlxuyada fi lciideyni kuwa xaydka qaba laamaha marka gabdhaha yar yaryarkaa inaan bixino ciideynka inaan usoo bixino yashhadna alkhayra khayrka ayay kamar ayay xaadirayaan yashhadna way xaadiraayaan alkhayra khayrkay xaadirayaan wa dacwat almuslimiina muslimiinta ducadooda ducada muslimiintana waa xaadiraya wayactazilu lxuyadu kuwa xaydka qabana waa ka fogaanaya almusallaa meesha lagu tukanayo muttafaqun caleyh buhaari muslim ayaa soo saaray marka xadiidkan waxaa laga qaadanaa isagana in dadkao dhan ay soo baxayaan ciid islaamaha waayeelka kuwa gabdhaha yaryar yararka ah kuwa xaydka qabo kulli ay soo baxayan xataa kuwa xaydka qabaa soo baxa khayrkaas iyo ducadaas muslimiinta ay xaadirayaan kuwa xaydka qabana waa ka dheeraanayaan meesha lagu tukanayo marka sababta ay u dheeraanayeen kuwa xaydka qaba waa maxay ma masaajidkiisa soo geli karin maa laga wadaa macnaheeda ma laga wada sia sababta waxay tahay meesha ciidda lagu tukanaa maba ahaba masaajid waa musalla wa marka musallana masaajid ma ahaba sababta ay u dheeraanayeen xaafid ibnu rajab iyo culimada waxay leeyihiin sababta waxay tahay eh, inaynan ku ciriirinin dadka tukanaa safka inaysan ku ciriirin waxaga marka meel kasoo fogo ka yar durugsan ayay ducadaas marka muslimiintan aan la duceysan waxaa laga qaadanaa marka meeshaas adkaar iyo duco iyo inay marka leedahay oo lagu sameynayo umirnaadaas marka ay tirin waa u nebiga waa wax amray axadka wax amray xilligaas wax amraayay aamirka ahaay nebigu ahaa sala allahu aleyh wasalam culamada qaarna waxay ka qaateen xadiidkan haddii mar la yidhi dadka dhan ha isku soo baxaan salaada ciid inay waajibta inay salaada ciid ay waajibtaa masaladaasna marka khilaaf weyna ku tahay dersiga dambaanna ku faahfaahin doonaa shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu yeelanaa inay waajibtaa salaada ciidda mar hadday shicaar min shacaa'ir lmuslimiin ay tahay haweenkiina ha soo baxaan laleeyahay kuwii yaryaraay kuwii aydka qabay kulligood soo baxaan laleeyahay juzooyinkii waayeelkaa ah soo baxaan laleeyahay amarkaas wuxuu keenaya soo bixitaankaas in salaada tukashadeeda marka ay waajibtaa sababta waxa loo soo baxaa salaada ugu weyn midda xaaidada ruqsa ha qabto laakiin kuwa kale way tukanaya jumhuuru ahlilcilmina waxay qabaan salaada ciidda inay sunno tahay muakada sababta waxay tahay waxay leeyihiin hamsa salawaati fi lyawm wleyl katabahuna allahu cala cibaad shan salaadood ayaa ilaahay maalinki iyo habeenkii dadka uu ku waajibiya ayra ciid waajib maaha laakin waxaa loogu jawaabay hamsa salawaatin fi lyawmi walleyla habeenki hamsa salawaatin fi lyawmi walleyl habeen iyo maalin ay shantaas waajibaan ciiddu laakiin habeen iyo maalin iyadu maaha kuma jirto iyaddu sanadkii halmar imaanay waxaa xadiidkaas oo ka hadlaana waa salaad kale oo waajib ah oo shan oo habeen iyo maalin kasta adig kugu laazimaysa oo shantaas aynama jirto xadiidka daahirkiisa saasoo tusa wuxu adilaa iyo wixii kaloo ku jiro casharka dambe ayaan insha allahu tacaala ku faahfaahin doona wacan ibni cumara radia allahu canhuma kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi kaana nabiy nabiga wuxuu sala allahu alayh ali wasalam iyo abubakrin iyo abubakr iyo wacumaru iyo cumar yusalluuna kuwa tukada alciideyni ciideynka qabla alkhudbati khudbada ka horay tukan jiray muttafaqun calayh waa bukhaari muslim oo xadiidka soo saaray nebiga iyo abubakar iyo cumar salaada ciidda salaada ay tukan jireen intaysan khudbayninka oo khudbadaa dambeysay salaadaa horeysay intay salaada tukadaa kadib ay khudbada akri jireen hadigan isagaa marka waxaa khilaafay bani umaya khilaafay oo marwaan ibnu lxakam ayaa khudbada bilaabay dadka meeshay salaadii ka sugaayeen khudbaduu bilaabay markaasaa abu saciidin alkhudri wuxuu yihi asalaata salaa salaada bilaaw salaada bilaaw salaada ku bilaaw riwaayo kale waxay leedahay nin dhalinyaro ahaa saas markaasu wuxuu yihi marka marwaan ibnu lxakam qad turika maa hunaalika waagaas wixii aada ogeyd xilliga rasuulka iyo abuubakar iyo waxaa ogeyd waa laga tegeyey qad turika maa hunaalig markaas abu saciid alkhudri waxa uu yihi riwaayadka qaarkood ay sheegayaan waxa uu yihi khayrka aan hadda ogahay khayrkii aan waagaas ogahay ayaa iiga fiican u yii waxaan hadda aad gadaal ka keenteen idin marka saasay samey jireen sababta marka ku kaliftay waxay dhihi jireen oo ku marmarsiyo jireen dadkaan naga tegaya dhihi jireen haddaan salaada tukanno oon markaas khudba aan isu taagno dadka dhan waa naga cararaan cararaayo naga tegaya saa darteed inay dadka joogaanaan rabnaa salaada khudbada khudbadan hormarinay laakiin marka iyaga sababta looga cararayo ama looga tegayo maxay ahayd waxay ahayd iyaga ayaa khudbadooda waxay ku cay jireen aalubeytka nebiga caleyhi isalaatu wasalaam cali iyo ay wax ka sheegi jireen laamawiyiinta iyo aalubeytku aysahay waa dagaalaha ka dhebaxay marka cali iyo xusein iyo xasan iyo aalubeytka nebiga wax uga sheeg sheegi jireen marka nin raba inuu dhegeysto male baailkaas marka dadku dikri ilaahi iyo khayr dhegeysanayo ninkii marka salaadiisa haduu tukado intuu cay dhegeysan lahaa iska bixi jiren iyagii waa marka waxa dhibaatadan isu keenay marka maslaxo uga noqon karta maslaxo lagama dhigi karo sababtoo ah ayaga gabkooda iyo qaladkooday ku timid waxaanay ku warwarsoona darteed marka marnaba maslaxa ma noqon karto ciidaha salaada iyo ciidda salaadaa marka la hormariyo jimcada marka arrintan waa ka duwan duwantaha loogamana qiyaas qaadan karo jimcada maxaa yeelay cibaadaadka nebiga tanna saan u sameeyey tanna saan mid walbaa sida u sameeyey in loo sameeyo ayaa marka ay sunnadu ay tahay